sallinaa wa malaa'ikatu allah malaa'igtiisuna waa idinku sallinee liyukhrijakum allah inuu idinka bixiyo darteedu idinkugu sallinaa min adulumaati mugdiyaalka jahliga iyo dalaalka ila annuuri hanuunka iyo cilmigana uu idiin bixiyo wa kaana allah wuxuu ahaaday raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina fi dunyaa waalaakhira taxiyatuhum mu'miniinta la salaamidooda yowma maalinna la salaamaa yalqownahu allaah ay la kulmayaan salaamun weeye wa acadda lahum allah wuxuu u diyaariyey ajran ajar ajarkaasoo kariiman oo wanaag badan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala addoommadiisa mu'miniinta wuxuu amraa inay wax badan allah xusaan xus aad u fara badan oo aan xuduud lahayn oo qaayo iyo meeluu ku dhammaado aan lahayn cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala ma jiro cibaado uu addoommada ku farad yeelay ilaa alla wuxuu u yeelaa xad la yaqaan intaasa laga sameeyo cibaado kasta intaasa laga sameeyo intaasa laga sameeyo intaasa laga sameeyo haddii qofku uu ka caajisana ilaahay waa u cudur labadaba waxaa khilaafsan dikriga dikrigu xad ma leh xad la leeyahay intaas ka sameyn ma jiro dikriga wad kala go-da ma leh iska wad tan kalena qof ilaahay uguma cudurdaaro dikriga hadduu iska daayo marka laga reebo qof laga qaalib noqdo hadii qofka maskaxdu tagto oo kale ama carabkii oo kale yaaba laga gooyo qofkii hadda markaas waa loo cudur daara laakiin qof si kale loogu cudurdaari ma habeenkii alla xus maalintii alla xus badda haddaad ku safrayda xus birigana ku xus safarka ku xus nagaadigana alla ku xus haddaad qani tahay alla xus faqiir haddaad tahay alla xus jirada alla ku xus caafimaadka alla ku xus sirta iyo qarsoodida alla ku xus dadkoo ku arkaayana alla xus xaalad kasta alla ku xus saas markaad yeeshaan waa marka rabbi ku sallina malaa'igtuna ku sallinayo waa markaas wey markaas wey faidaa facaltum dalika sallaa calaykum huwa wamalaaikatu markaad daakiriin noqotaan ood ilaahay si walba ku xusaydaan oo waxa weeyaan carabkiinu uusan ka qallalayn dikriga alle markaas weeye markaad mudanaydaan in alla idinku saliyo malaaigtu idinku salido markaas weeyaan qof laga qaalib noqoo maskaxdii tagtay ama carabba aan lahayn maahan inta kale xuskiyaa laga raba ilaah wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno udkurullaaha allah xusa dikran xusitaan xusitaankaasoo kaiiran fara badan xus aad u fara badan ilaahay xusa dikrigaas marka kalagoys kala go-a aan lahayn waa cibaadaadka ilaahay lagu caabudo cibaadada ugu fadliga badan cala alilaaq وخاصة مركا عربك إيا قلبك اسوافقا سيدي الحافظ من حاجة فتح البارقة ذكرك هدان عربك إيا قلبك اسوافق سنين أفضل الأعمال من نقري أعمالك فضل بدانا جرتو جهادك كفضل بدل لكن مركا عربك iyo iswaafaqaan qalbiga oo loola jeedo kelimadaad carabka uga dhawaaqayda macnihiisa qalbiguna waa ku fakera haddaad subxaana allahi leedahay allah nuqsaan iyo ceeb ka weyna qalbiga ku jirta oo qalbigu dareemaya alla allahu akbar haddaad leedahay qalbigiiyaa dareemaya alla wax walba ka weyn mid kelimad walba markaad ku dhawaaqayda macnaha qalbiga dareemaya ma jirto cibaado la fadli eg markaas waana sida nabigu uu yidhi sala allahu calay wasalam xadiiska imaam axmed ee xaafidku halkan ku keenay alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum ilaahaa yidhi ma iniin sheega acmaashayna kan ugu qayrka badan wa askaaha cinda malikikum oo boqorkiina agtiisana ugu dahirsanaanta badan wa arfacihaa fii darajaatikum oo ugu sarraynta badan xagga darajaadkiinana wa khayrin lakum idinkagana khayr badan min icdaa'i dahabi waalwariq inaad dahab iyo lacag sadaqaysataan wax idinkaga khayr badan maynii sheegaa ka ajar badan wa khayrin lakum idinkaga khayr badan min an talqow caduwakum inaad cadowgiinna oo gaalada ah aad jihaad kula kulantaan oo fa tadribuu acnaaqahum qooraha aad ka jartaan ood gaalada laydaan wa yadribuu acnaaqakum ayaguna qooraha idinka jaraan oo shahaado aad heshaan kulli wax ka fadli badan ma idiin sheega qaaluu wamaa huwa yaa rasuul allah saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulka wuxuu yahy camalka intaas ka fadliga badan inanta gaaladii la kulanno qoorta ka goyna iyaguna qoorta naga jaraan qaala dikrullaahi caza wajal waa dikriga ilaah marka xadii jihaadka waxaa ku soo aroray nabiga in nin u yimid sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi rasuulka allow ii sheeg camal jihaadka la mid ah. nabigu wuxuu yidhi laa ajidu ma kuu helayo marka labadaas xadiisu xaafid ku jamciya wuxuu yidhi marka dikrigu uu carabka kaliya yahay لا يوجد عمل يعادل الجهاد جهادك وحو دكما لهي ما مركا جهادك انا فضل بلا لكن مركا وجهادك النقض اللسان يا قلبي او النقض وافضل الأحمر سيده النبي الحديث كسو عدي وحو ما محيره جهادك او ولي الشهاده النبي كان مركا يصير سنه خير بلا اه والنصوي سو ما جديد لكن هذا مجاهد كينه hadduu daakir yahay jihaadkiina wato haddii jihaadka usii dheeri marka hadduu asagiiba daakir noqdo oo uu carabkiisana rabbi ka xusayo cududiisana cadowga kula jihaadayo haddee taas wax la silmi karo lama ah taas lalama silmi karo ee waxaa laga hadlaya daakir kaliya iyo mujaahid keliya labadaasa marka hore laisgarab dhiga labadaas marka la isgarab dhigo hadday carabka keli yahay jihaadkaa kule hadduu carab iyo qalbi yahayna waxaa kule dikriga ah hadde kii isku darsaday wax la sinaa kara lama arko kaas kaasuu dad waa ka tegey yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno udkurullaaha allah xusa dikran xusitaan xusitaankaasoo kaiiran fara badan wasabbixuuhu alla nastaha tansiihdu waa inaad ilaahay ceeb iyo nuqsaan dhan waa ka fog yahay aad tidhaahdo wasabbixuuhu ilaahay nastaha bukratan subaxda hore iyo waasiilan galabkii wlbukratu min waqti duluuci اlfajri ilaa daxwati الnahaar waxaa la yidhaha bukra laga bilaabo fajarku markuu dhasho fajarku markuu dhasho waa marka adinka dambe la adimo iftiinka inta halkaas laga arko adinka hore marka la adimi rabo markaas adinka dambaan raba adinka dambe marka la adimayaa la yidhaahdaa fajr alfajru saadiq marba haddii fajarka la arko waa bilaabatay waqtigii adkaaru sabax la aqrinaya mar baa hadii fajarka la arko waa bilowday waqtigii adkaaru sabaax waa bilowday marka albukratu min waqti duluuci alfajri ilaa daxwati nahaar wa asiilan galabkiina ilaahay lxusa walasiil maa bayna alcasri wa quruubi shamsi galabkii haddaad maqasho ama asiil waana waqtiga adkaarumasaaga la aqriyee waa salaada casir markay gasho ilaa qoraxdu ay ka dhacay waa intaas wey waxaa soo gelaya salaadii subax aroorti waxaa soo gelaya adkaaru sabaaxi galabtiina waxaa soo gelaya salaadii casir waxaa kaloo soo gelaya adkaaru lmasaagi labadii waa soo gelaya huwa allah alladii waa midka yusallii calaykum dushiina ku sallinaa wa malaaikatu malaa'igtiisuna waa idinku sallineen salaatullaahi calaa cabdihi raxmatuhu calayh wa hanaa'uhu calayh labadaba lagu fasira ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala waa inin naxariisana naxariisu idinku shuba markaad noqotaan dad daakiriin ah ilaahay naxariisu idinku shuba ilaahay naxariisiisu idinku shuba salaatu lmalaa'ikati cala alcibaad waa ducaa'uhum lahum wa istikfaaruhum lahum waxa weeyaan waa u ducaynayaanoo dembi dhaafay u dalbayaan wey marka la leeyahay allah addoonka ku sallinaa allah u naxariisanaa ilaahay baa ammaanaa labadaasaa lagu fasira marka la yidhaha malaa'igta ku sallinaydana waa u ducaynayaano dembi dhaafay alle u weydiinayaan wey liyukhrijakum si ilaahay idinkaga bixiyo min adulumaati mugdiyaalka min dulumaati aljahli waadalaal waxa weeyaan jahliga iyo baadida kufriga iyo macaasida mugdiyaalkooda si ilaahay idinkaga bixiyo ilaa nuur ilaa nuuri lhudaa waalyaqiin si ilaahay idinkugu bixiyo hanuunka iyo cilmiga hubaasha ah oo ilaahay idinkaga bixiyo mugdiyaalka nuurka waa hanuunka waa iimaanka iyo yaqiinta cilmiga hubaasha wey ilaahay mugdiyaalku idinkaas bixinaya min dulumaati ljahli waaldalaal jahliga iyo baadida oo gaalnimada ugu weyn tahay uu idinka bixinaa ila nuuri ilaa nuuri alhudaa waalyaqiin markaasu idin bixinaa hanuunka iyo cilmiga hubaasha ah nuurkooda wa kaana allah wuxuu ahaaday raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta mu'miniinta ilaahay waa u naxariis badan yahay fi dunya waalaakhira adduunka ilaahay u naxariistay dariiqa hanuunka ee xaqa ah ayuu ku hanuuninaya oo ay ka lumeen dadka ahlu dalaalka waa naxariista adduun aakhirana ilaahay argagaxa weyn iyo cadaabkiisuu ka aamin gelinaya marka fi dunya walaakhira muumin naxariis gaar ah alla siiyey fi dunya u naxariisana maxaa yeelay fa inahu hadaahum ila alxaqi aladii jaahilahu qayruhu waxa weeyaan xaqii ay ka jaahil noqdeen dadka kale ayuu ku hanuuninaa dariiqay ka lumeenu tusa aakhirana ilaahay waa u maxaa yeelay wuxuu ka nabadgelinayaa min alfasaci alakbar taxiyatuhum mu'miniinta la salaamidooda masdarun mudaafun ilaa mafcuulih taxiyatuhum mu'miniinta la salaamidooda yowma maalin la salaamaa yalqownahu allaah ay la kulmayaan salaamun wey maalintay allaah la kulmayaan maxaa loola jeedaa maalintay dhimanayaan wey cinda almowt ow cinda khuruujin can alqubuur markay qubuuraha ka soo baxaan ow cinda dukhuulihim fi ljanna صدق راسوي يوم يلقونه معرفة الله لكل ميان ومعرفة بما لما شرق معرفة قبورها كالصباحيان وي معرفة أي أحوين كنبه قليان مرك أي كنبه قليان وقتك أي كنبه قليان صدق ذا وقت بوي ربي السلام يا سلام قولا من رب الرحيم ربي السلام يا مرائبت يا سلام إذا يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنحن عبد الدعم dariiq albaab walba uga soo gelaya markaasay malaa'igtu salaamaya markay jannada soo gala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waacadda lahum ilaah wuxuu mu'miniinta u diyaariyey ajran ajarkoo kariiman wanaag badan waa janne yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno udkurullaha allah xusa dikran xusitaan xusitaankuu kafiiran fara badan wasabbixuuhu allah nastaho nuqsaan iyo ceeb ka fogeeya bukratan subaxda hore iyo wa asiiran galabkii huwa allah aladii waa midka yusallii calaykum dushiinna ku sallinayo inin naxariisana wa malaa'ikatu malaa'igtiisuna waa idinku salline wuxuu allah idinkugu sallinaa liyukhrijakum si uu idinkaga bixiyo min adulumaat min dulumaati aljahli waadalaal inuu idinka bixiyo mugdiyaalka oo jahliga iyo baadida oo gaalnimo ugu weyn tahay ila anuur ilaa nuuri اlhudaa wاlyaqiin ilaahay inuu inin bixiyo waxa weeyaan iftiinka iyo nuurka hanuunka iyo yaqiinta weeye hanuunkoo iimaanka ugu weyn yahay wa kaana allah wuxuu ahaaday raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta fi dunya waalaakhira taxiyatuhum mu'miniinta la salaamidda la salaamaa yowma maalin yalqownahu allaah ay la kulmayaan salaamun weeye assalaamu calaykum aa laleeyahay salaamun qowlan min rabbi raxiim rabbi rabbulcaalamiina salaamay wuxuu ka nabadgelinayaa wax kasta oo laga cabsado malaa'igtaa salaamayda wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey mu'miniinta ajaran ajar ajarkoo kariiman oo wanaag badan weeye qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha nebiyu nabigaano innaa annagu arsalnaaka waa ku dirnay shaahidan xaalo aad tahay mid u markhaati kacaya lilaah bilwaxdaaniya adoo allaah uga markhaati kaca waxdaaniyo iyo kalinimo wa cala annaasi biacmaalihim yowma alqiyaama acmaashoodana ku markhaati dadka ayaan ku dirnay wa mubashiran xaalatay midkii u bishaaraynaya lilmu'miniina biljanna ayaan ku dirnay wa nadiiran xaalatay midkii ugu digaya lilkaafiriina gaalada bilcadaabi cadaab ugu digaya wa daaciyan xaalaad tahay mid u yeeraya ayaan ku dirnay annaasa dadka ilaallah ilaa tawxiidihi wa daacatihi ilaahay in la kali yeelo la addeeco adoo dadka ugu yeeraya ayaan ku dirnay biidnihi ilaahay amar uu ku amrayna ugu yeeraya wasiraajan faynuus xaalaad tahay ayaan ku dirnay faynuustaasoo muniiran iftiiminaya fi dalaal mugdiga mugdiga kufriga dalaalka jahliga wa bashiir u bishaaray nabiga suubana almu'miniina mu'miniinta waxaad ugu bishaaraydaa bianna lahum inuu u sugnaaday min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaaday fadlan dheeraad fadligaasoo kabiiran weyn walaa tudic ilkaafiriina gaalaha adeecin waalmunaafiqiina uurka gaalladaha adeecin wadac adaahum dhibkooda iskaga tag watawakal tala saaro cala allaahi alla dushiisa wakafaa bilaahi allaha ku filan wakiilan mid la tala saarto yaa ayuha nebiyu nabigaano innaa annagu arsalnaaka waa ku dirnay shaahidan xaalo a tahay midkii u markhaati kacaya lilaahi allah bilwaxdaaniya allah waa keligiis daatadiisa waa keligiis daata shabahda ma leh sifaadiisa waa keligii sifaaddaasoo kale makhluuq kaloo leh ma jiro waa khaaliq waa facaalu limaa yuriid axad sifaaddiisoo kale ma jiro asmaadiisoo kale axad leh ma jiro iyo wax ilaahay shabaha ilaahi wayna waa keligiisoo cibaadada keligiisaa leh shaahidan xaala tahay mid u markhaati kacaya lilaahi bilwaxdaaniya wa annahu laa ilaaha hayru Ah, inuu keligiis yahay cibaadadana keligiis mudan yahay uga marqaati kace wa cala annaasi biacmaalihim yowma alqiyaama dadkana acmaashoodaad ugu marqaati kace maalinta qiyaamaha kuwii ku rumeeyey iyo kuwii ku diidayba wa cala annaasi biacmaalihim yowma alqiyaama dadkana acmaashoodaad uga marqaati kacaydaa saas adoo ahan ku dirnay ila wuxuu yidhi subxaana wa mubashiran xaalaatay midkii bishaaraynayaan ku dirnay lilmu'miniina biljanna muminiinta janno ugu bishaaraynaya ay bijaziiri hawaab ajar weyn iyo abaalmarin weyn wixii ay ku soo daadeen cilmigay barteen camalkay ku camal faleen ayaa abaalmarin weyn laga siinayaa wanadiiran xaala tahay midkii digayaan ku dirnay lilkaafiriina gaalada u digaye binnaar cadaab uga digaya ay min wabiili lciqaab ciqaab adag wabiili lciqaab ay shadiidi lciqaab ciqaab adag adoo gaalada uga digaya ayaan ku dirnay wa daaciyan xaalaad tahay midkii u yeeraya annaasa dadka ilallaah ilaa tawxiidillaahi wa daacatihi tawxiidkiisa iyo daacadiisa adoo ugu yeeray sidaasaan rusushana loo soo diray alla keligiisa la caabudo alla keligiisa la caabudo alla ha la addeeco wuxuu sheegay ha laga rumaysto wuxuu amray ha la sameeyo inta la awoodo wuxuu reebay ha laga haro waa daacadu waa wadaaciyan xaalaad tahay midkii u yeeraya dadko ilallaah ilaa tawxiidillaahi wa daacati ugu yeera ayaan ku dirnay biidnihi ilaahay amarkiisana ugu yeeraya uu ku amray wa siraajan faynus xaalataan ku dirnay faynustaasoo muniiran iftiiminaya muniiran oo wax iftiiminaya fi dalaam mugdiga meesha laysku qabto waa kufri iyo waa iimaan diinka nabiga lagu shida caqliga lala aadi maa fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyawm اlaakhir wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmu ila allah shay kasta oo laysku qabto tooshka lagu shidayaa waa kitaabka iyo sunnada nabiga diinka lala soo diray wey dii gurigu mugdi yahay mal waa in lagu shidaa si loo ogaado wax meesha ku jira qofka hadduu doonayo inuu kufri iyo shirki kala ogaado iyo iimaan iyo tawxiid waa inuu ku shidaa kitaabkii sunnada iyagaa kala saara waaberi ay ka dhigayaan waa kala cadayna xalaal iyo xaaraan kitaab iyo sunna kala cadayna xaq iyo baatil kitaab iyo sunna kala cadayna mugdiguu kaa saara laakiin mugdiga wuxuu ka saaraa qofka inta hawadiisa ka tajaruda oo xagga iska dhiga ay ka go-an tahay ilaah iyo rasuul inuu addeeco ee qof waxa weeyaan doonaya nusuusta inuu buurlaabo miduu jabiyo iyo miduu qalloociyo ka dhigo kaasa haddee hawadiisa u diin ah wabashir lmu'miniina mu'miniinta u bishaare nabiga suubano ana lahum biana lahum inuu u sugnaaday ugu bishaare min allahi alla xaggiisa xaal uu ka ahaaday fadlan dheeraad fadligoo kabiiran weyn muumin waxaad ugu bishaaraydaa waxaa ilaahay agtiisa laydinka siinaa wax addoommada badankooda aan la siinoo dheeraad oo idinka idin gaar wuxuu yahay fadligaas kabiirka laba meeloodba alla waa ku sheegay fadliga kabiirka fi dunya aa lagugu siina horta haddaan fi dunya lagugu siin filaakhirati ku arki maydo fidunyaa lagugu siinaa waa maxe waa in ilaahay kaa dhigo qof qayrka jecel oo qayrka u tartama fadliga kabiirka waa midkaas fadliga kabiirka adduunkaa lagu siinaa qofka oo waa maxay waa in ilaahay ka dhigo qof qayrka u tartama cilmiga xaqa ogow xaqa ogow daacada ilaahay u hogaansan macaasida ka carab waa qof tartamaya inuu noqdo uma awrasna alkitaaba fa minhum aalimu linafsi wa minhum muqtasid wa minhum minhum saabiqu bikhayraat wa minhum saabiqun bilkhayraat ah. biidn illaah maxaa ku xiga marka fiiri wa minhum saabiqun bilkhayraat dalika huwa alfadl lkabiir dalika huwa alfadl lkabiir fiiri wa minhum saabiqun bilkhayraat biidn illaah waxaa ku jira dadka kuwa khayraadka u tartama oo khayrka yaa lagaaga dheerayna ah qalbigoodaba ilaahay ku tallaalayba ilaahi weynayaana sidaas amray dalika huwa alfadlu lkabiir waa kaasaa fadliga weyne marka dalika huwa alfadlu lkabiir dalika ay asabqu bilkhayraat huwa alfadlu lkabiir fadliga weyn waa mid kaas ah, waa adduunka waay markii taas adduunka la siiyo waxa weeyaan beero janna waa in la siiyo waxaa ugu xiga beero janna marka oo aakhiro ah, beero janna oo aakhiro suuratu shuura ayadana ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat fii rawdaati ljannaat lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim dalika huwa alfadlu lkabiir dalika huwa alfadlu lkabiir ah, dadka iimaanka waa dadkii saabiqiinta ahaa dadkii saabiqiinta ahaa ee adduunka khayrka u tartamay waxay leeyihiin ee iimaanka iyo camalka saalixa soo sahay qaatay beero jannahay ku sugnaaday beera janna ilaahi weyna wuxuu le wax alla waxa ay doonaanee qalbigoodaba uu mohdo ama ku soo dhaca agtoodu yaalla lahuma yashaw cinda rabbi markaas ilahay dalika huwa alfadlu kabiir waa kaas kaasaa fadli weyna fadli kabiir ah kaasa ah fadli kabiir eh, ah kaasaa ah weeye marka fadliga kabiirkaah waa inaad waxa weeyaan adduunka ilaahay ku waafajiyo inaad xaqa u tartanto oon qayrka lagaaga dheeray oo sharta ka cararto iyo abaalkeedii oo aakiro ah oo ah ilaahay inuu janno inta ku dejiyo wax alla waxaad jeclaysataba agtaada iska yaali walaa tudici lkaafiriina gaalada ha adeecin walmunaafiqiina uurka gaaladana ha adeecin wadacadahum gaaladu waxay kugula dadaalayaan rabbi yo rasuul inaad caasido waxay kuu diidayaan qayrka aad u degdegaydo fadligan dheeraadkaahay kuu diidayaan ha adeeci marka waxay ku amrayaan waxay kuu sheegayaan ha ka tala qaadan waxna ha ka qaadan oo hadday waa ku dhibayaan markaasi waa ku dhibayaan maalkaagay dhibayaan naftaaday dhibayaan mulkiga iyo madaxnimada haysatay dhibayaan ilaahi weynaa qofku meeluu weheshadu u sheega ilaa wuxuu yidhi subxaana watawakal tala saaro wadacdaahum wadac iskaga tag adaahum dhibkooda maxaa loola jeedaa laa tubali bimaa yasduru minhum laa tubaali bimaa yasduru minhum ilayka min aladaw ha u aaba yeelin dhibka xaggooda ka imaanayo ah, ha u aaba yeelin ha u aaba yeelin bisababi tasallubika fii diini fii diin illah ad adayga aad ku dheganaato diinka alle dhibka ay kugu dhibayaan ha u aabayeeli ha ka tanaasulin diinka haddaad ka tanaasusho waa d waa jannadii ood ka tanaasushay waa riladii rabbi ka tanaasushay mar haddaad diinka alle ka tanaasusho marka laa tubaali bima yasturu min bimaa yasturu minhum ilayka min aladaa bisababi tasallubika fii diin illah ku dheganaanta aad ku fara adaygaydo diinka alle dhibkay kugu dhibayaan ha u aabayeeli ha u aabayeeli hayayaan isku hadlayna watawakal tala saaro cala allah ilaahay tala saaro allah miyaad ka shakisanta inuu kugu filan yahay wa kafaa bilaahi allaha ku filan wakiilan min jihati lwakiil mid la tala saarto qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha nebiyu nabigaano innaa anagu arsalnaaka waa ku dirnay shaahidan xaala aad tahay midkii u markhaati kaca lilaahi bilwaxdaaniya wa annahu laa ilaaha kayru وعlى الناaس بأعmاalهم يوم القيامة ومبشiرا xaala tahay midkii u bشhaaraynayaan ku dirnay للمؤمiنiina بالجنة وnadيirا xaala tahay midkii ugu digaya للكاaفiriina gaalada بالcadاab wadaaciyan xaala tahay midkii u yeeraya annaasa dadkan ku dirnay ilallaahi ila tawxiidillaahi wa daacatiina ugu yeera biidnihi ilaahay idankiisa sharciga oo uu ku amrayna ugu yeedhaa wa siraajan xaalatay midkii iftiiminayaan ku dirnay siraajka faynus xaalataan ku dirnay siraajkaasoo muniiran iftiiminaya fi dalaami mugdiyaalka oo kufriya iimaan kala saara tawxiid iyo shirki kala saara sunno iyo bidco kala saara xaq iyo baadil kala saara xalaal iyo xaaraamna kala caddayna laakiin waa ciddii ka dalbato ka raadida sunnada wabashir ilmu'miniina mu'miniinta u bishaareen nabiga suubanow bianna lahum inuu u sugnaaday min allaahi alla xaggiisa xaalu ka ahaday fadlan fadli fadligaasoo kabiiran weyn fi dunya waalaakhira walaa tudici ilkaafiriina gaala ha addeecin waalmunaafiqiina uurka gaallada ha addeecin wadacadaahum dhibkooda iskaga tag watawakal tala saaro cala allaahi alla dushiisa wakafaa billaahi allaha ku filan wakiilan mid la tala saarto yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno idaa nakaxtum lmu'minaati gabdhaha mu'minaadka marka aad nikaaxsataan uma dallaqtumuuhunna kadibna aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnaan u galmoon famaa lakum idinkuguma sugnaan calayhina dumarkaas korkooda min ciddatin wax ciddoah ciddadaasoo tactaduunaha aad tirsanaydaan famaticuuhunna amba bixin siiya wa sarbixuuhunna sii daaya saraaxan sii dayn sii dayntoo jamiilan oo qurux badan aayaddan axkaam aad u badan oo muhiima dhacdadeeduna ay badan tahay oo kafiirulwuquuc oo mar badan dhacda aa ilaahay noogu caddayna subxaana wa tacaala ugu horayn aayaddan waa aayadda ugu cad oo caddayday nikaax haddii la waa uu ku dhici karaa caqdiga caqdiga waxaa loola jeedaa xiridda gabadhii wiilka la isku xidha aayaddan waa aayadda ugu cad waidaan idaa nakaxtumulmu'minaati nikaaxa waxaa loola jeeda isku xiridda caqdigi bis wuxuu yidhi xaafidku nikaax aa la yidhaahdaa ay culammadu isku khilaafeen xaqiiqada nikaax maxay ku dhacda qaar waxay yidhahdeen waxay ku dhacdaa caqdiga oo kalia ah. isku xidhidba kaliyaha nikaax la yidhaha qaarna waxay maya galmooshada keligeeda nikaax la yidhaha qaarna waxay yidhahdeen maya labadooda la yidhaha wuxuu yidhi xaafidku aayaddan waxa weeyaan si gaar iyadu ah caqdiga keliya ay caddayd oo nikaax la leeyahy qur-aanka inta kale ku soo aroortay waxaa loo isticmaala caqdi oo galmoosha ka dambeeyo aan nikaax loo isticmaalo caqdi oo galmoosha ka dambayo marka nikaax marka la yidhaha sidaas weeyaan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqan rumeeyeeno idaa nakaxtum lmu'minaati gabdhaha mu'minaadka markaad nikaaxsataan uma dallaqtumuuhunna kadibna aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnaan u galmoon famaa lakum ininkuguma sugnaan calayhina gabdhaha korkooda min ciddatin wax ciddoah ciddadoo tactaduunahaa aad tirsanaydaan aayaddu waxay daliil kaleta u tahay taabashada waxaa lagu itlaaqaa galnooshada fiir aayaddan min qabli an tabasuuhunna intaadnaan taabanan taabashada la sheega waa waa jimaaci marka nas cad weey sowma jeedid taabashada waa lagu ilaaqaa galmooshada aayaddan waxay caddaynaydaa ninaa gabar lagu nikaaxiyey ayagoon istaaban waa uu furi karaa ayagoon istaaban waa uu furi karaa waa bannaanta aayaddaanu waxay sheegtay mu'minaadka gabdhaha mu'minaadka ee gabdhaha lu kitaabkaana waa la mid biitifaaqin xaafid waa laysku waafaqsanya ninka gabar haddii lagu nikaaxiyo ama mu'minad ha ahaato ama ahlu kitaab ha ahaatee asagoon taabanuu furi karaa aayaddan waxay u daliishadeen in badanoo selafka ka mid a ah, cabdullaahi ibni cabbaas ka mid yahay saciid musayir xasan lbasri ali cali bnu lxuseyn zayn lcaabidiin jamaaco badanoo selafka ka mid oo ah, imaamu shaafici uu ka mid yahay axmed ibn xambal uu ka mid yahay oo akharu ahlicilmi ah waxay yidhaahdeen dalaaq ma dhacayo haddaan nikaax ka horreyn dalaaq haddaan nikaax ka horrayn ma dhici karo ilaa ilaahay siduu u kala tartiibiyey fiiri idaa nakaxtumulmu'minaati markaad guursataan uma uma uma fiiri markaas kadibna dallaqtumhun aad furtaan uma waxay tusee tartiib tanaakhi haddaad guursataan oo guur markuu dhammaado kadib aad furtaan waa in horta nikaax dhaco kadibaad dalaq imaan karaa laakiin iyadoo nikaax dhicin dalaq ma dhici karo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa haddii nin uu yidhaahdo gabadhaan haddaan nikaxso ayaa iyadiiba la hadla haddaan ku guursado waa iga furanta hal dalqaan kugu furay markaan ku guursado welina ma guursan markaasaa lagu nikaaxiyey ma ka furme ka furmi me horta dalaaq iyo nikaax waa in nikaax horeeya maxayna qur-aanka sida alla u kala tartiibay fiiri idaa nakaxtum lmu'minaati uma dalaqtumuhuna dalaaq waa bacda nikaax Ah, gabaruu yidhi haddaan kunkas ama wuxuu yidhi iyadii lama khidaam dadka lagu sheego gabadhaa tiblaag marka aan nikaaxsado saddexa iiga furan waa nikaaxsaday waxba kama furno maxaa yaele markaas xuu gacanba ku hayeyba xarig horta marka hore waa in la xidhaa kadibaa la furaa ah. waxaa lamid ahay yidhahdeen haduu yidha gabar kastoo nikaaxsado adduunka korkiisa taan nikaaxsadaaba waa iga furan waxba ka furi markuu nikaaxsado hadduusan isagu furin ka furmimin saasay jamaahiiru ahlicilmi mareen waxaa khilaafay imaam maalig iyo abu xaniifa labadaba imaam maalig abu xaniifa waxay yidhahdeen hadduu gabadh yidha gabadhan waa cayino waa cayino gabadhan haddaan nikaaxsado waa iga furanta marka lagu nikaaxiyo waa horey ka waxay labadooda isku khilaafeen hadduu yidha gabadhan adduunka nikaaxsada waa iga furanta imaam maalig kama furmaydu abu xaniifa waa ka furmaydahu laakiin marka alfaada waxay kutusayda sharciga in la iskaga cayaaro sax labada qowl marka ma sina qowlka taa raajixa maxaa dhacay nabi maxamed aada caddeeyey sala allahu calay wasalam nabigaa caddeeye wuxuu ihi laa dalaaqa libni aadam fii maa la yamlik ibnu aadamka dalaaq kuma le wuxuusan milki horta marka hore nikaaxa milki kadib wax furi kara ah, xadiiska imaam axmed abu daawuud tirmidi ibn maaja sidoo kaleeto ibnu maaja wuxuu wariyey laa dalaaqa qabla nikaax nabigaa yii sala allahu calay wasalam qabla nikaaxa jaa-is maahan waxba kama jiraan marka haddaan gabadhan guursada wayga furan tahay iyo haddaan gabadhan guursada wayga furan tahay ama ha cayino ama ha idlaaqo ma ka fur maydo markuu wax milkiyo kadib hadduu wax fura markaas wax furi kara aayaddan waxay kaloo caddayday haddii ninka gabarh lagu nikaaxiyo iyagoon istaaban uu furo ciddo male ilaah wuxuu yidhi famaa lakum in ininkuguma sugnaan calayhina dumarkaas korkooda min ciddatin ciddo tactaduunaha aad tirsataan waana ijma biijmaaci lmuslimiin wey naska aayadaanay culammadu ku ijmaaceen waxa weyan gabaaru nin lagu nikaaxiyey intii rabaa ku nikaaxsanaa shan sano toban sano hal sano hal bila hal maalin intay rabtaan noqoto waa furay maantuu furo maalinimo nin kale lagu nikaaxi karaa caawana loo gurigey karaa laakiin saas waxaa ka duwan fiiri gabaraa nin lagu nikaaxiyey waa ka dhinta iyagoon is arka lamid maahan geeridu lamid maaha waa ka duwanta gabaraa nin lagu nikaaxiyey aysagoon aysan is arag ayuu ka dhinta macnaha iyagoon istaabanaan ula jeeda oon galmoosha dhicin gabadhaas meherkiiyo kaamil ahay leedahay sida inuu galmoodoo kale dhaxalkiisana si kaamil ahay wax ugu leedahay ciddana sida dumarkii ilmaha u dhaleen oo kale uga ciddo tirsay afar bilood iyo tobanaa laga raba afar bilood iyo toban ah, dumarkii uu la dhaqmay lamidta meherkiiyo kaamil ahay ku leedahay dhaxalkana si kaamil kaamilay wax ugu leedaho xaas wax ugu leeyahy afar bilood iyo tobanna waa tirsanayda waana ijmaac yidha xaafidka iyadana halkaanu ku keenay waa ijmaac iyadan ilaa wuxuu yidhi subxaana famaticuuhunna amba bixin siiya wasarixunna sii daaya saraxan sii dayn sii dayntaasoo jamiilan quruxsan amba bixinta mutcada waa labo gabadha haddii la nikaaxiyey asaysa ninkii istaaban meher markii la nikaaxayo haddii la magacaabay baray leeda ah, bar ay iska leeda baray iska leeda haddii aan markii la nikaaxayo wax meheraba la sheegin meherba lama sheegin markii la nikaaxinayo gabadhiina ninkii waa furay as iyagoon istaaban markaasna amba bixinaa laga raba xoogaa qurxina waa inuu siiya ah laa junaaxa calaykum in طallaqtum nisaaa maa lam tamasuuhuna ow tafriduu lahuna fariida wamaticuhuna cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu haddii marka gabadha markii hore la nikaaxay mehir la sheegay baray leeda haddaan la sheeginna qof walba inta ilaahay karsiiyey kii ilaahay u waasiciyo wax fiican gabadha inuu siiyaa laga rabo kii aan ilaahay wax badan siinoo ku ciriiriyeyna intuu awoodo inuu siiyo bukhaari waxaa ku sugan nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam gabala lagu nikaaxiyo umayma binti sharaxiil aldhii jir markii loo kuri keenay oo uu saas gacanta ula admaagay tidhi ilaahayaan kaa magan galo ah. nabigu wuxuu yidhi axad weyn aada magan gashay orod xaafadaadi ah. ah axad weyn oo qof magan gala aan lagu dhiirin lagu dhiiran karin aada magan gashay xaafadaadi or iska aad marka ha ah. nabigu sala allahu alay slm minuu camruu yidhi gabadha camba bixin iisi laba maro qurux badan muran iyo qajaja iyo waxa way waaydida ayada maqaalifa waxa dhaqan nabi ma ahan baad waxaas iyo akhyaarnin amba bixin gabadha isi laba maro qurux badan oo qaalihiis saas waa waxa weeyaan haddaad kala tegaydaan muran iyo qajajac iyo meherkeediina dood ka keento shalay markaad gabadha doonayda sharaf wax u ekeeden marka aad kala tegaydaan waa inaad sidii kasii qurxoonto ha sidii waa inaad ka qurxoonto laakiin laba wajiile shalay markaad doonayda wax dhulkaa isdhigay adiga dhan waxaad iska dhigay min deeqsi ah caqli badan dulqaad badan raxiim ah tol jecel dad feecan xiriirin badan maalinka dambena dhagax ah, aan wax ka gargara la-eg sax maa dhaqan fiican waxaas waa iska daayo markaas dambood kala tegaydaanaba aa la jilcanaadaa oo sharaftaada la ilaashada oo diinkaaga la ilaashada oo cuquuba meeshan yay kaa raacin war yaa nabsi ku raacin ah, adduunyo intaa sii joogi taqaan aaqirana waa dhir badanta yaan cuquuba meeshaas kaa raac rag badana cuquuba ka raacdoo dawadoodi lala-y ta dumarka dulmiyeen ah, yaan lagaa raacin dadka weliba tabarta yar oo aan dadka ka aarsan karin cuquubada kaa raacda inaysan ka harin ay u badanta waa la iska ilaaliya marka wax meeshaad u fakeri laheed adiga inaad wax goosato waxaa loo fakara adiga yaan xaq ku raac ah, waa adduunya yaan xaq ku raacin saasaa loo fakera ha ah, ka tanaasusho meherkeedii iyo hadda ma haya waa soo raadaaya hay sugto iyo intaan intay sugaydaan guriga hooyada ha iska joogto macnaha ha tanaasusho iska ah, waa afku quruxsana ah, meerna hadda maayo gabaraan mehersiina ma furi karo bal meelaan wax ka soo raadaay goormaad keene wallahi maaqaan meel wax kuma ogi ah, macnaha shilin sooma wade gabadh matanaasule waa subxaan arintaas arrintaas haddee waxaad moodaa in layskala dardaarmay bukliga maxaa saas nooga dhigay subxaan allah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi famaticuhunna anbabixin siiya marka gabadhii haddii meher loo magacaabay bar haddii kalena anbabixin wasarixuhunna sii daaya fiiri saraaxan sii dayn jamiilan quruxsan waxaa la rabaa qaab qurux badan inaad ku kala tagtaan oo wax weeyaan anbabixin iyo karaamayn iyo waxsiin iyo iscafin iyo isku ducayn lagu kala tago eray iyo muran iyo kala jiidasho lama rabo lama rabo sidaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqan rumeeyeeno idaa nakaxtum marka aad nikaaxsataan almu'minaati gabdhaha mu'minaadka uma dallaqtumuuhunne kadibna aad furtaan bacda nikaax min qabli an tamasuuhunne intaadnaan taaban macnaha intaadnaan u galmoon taabashadu waa galmooshada intaadnaan u galmoodna aad furtaan famaa lakum idinkuguma sugnaan calayhina gabdhahaas korkooda min ciddatin wax ciddaa ah, ciddadoo tactaduunaha aad tirsanaydaan famaticuuhunna anbabixin siiyo gabdhaha qurxiya wa sarixuuhunna sii daaya saraaxan sii dayn jamiilan oo qurxoon yaa ayuha nebiyu nabigaano innaa annagu axlalnaa laka waan kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaaga allatii xaasaska aatayta aad siiday ujuurahunna meheriyaalkooda wamaa dumarkiina waa ku xalaalaynay malakad ay milkida yamiinuka midigtaada mimaa kuwii xaal ay yihiin afaa allaahu calayka dushaada ilaahay u soo celiyo minalkufaari ka soo celiyey wa banaati cammika adeerkaa gabdhuhu dhalayna waa kuu xalaalaynay wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhahay dhaleenna waa kuu xalaalaynay wa banaati khaalika abtigaa gabdhuhu dhalay waa kuu xalaalaynay wa banaati khaalaatika habaryaraha gabdhahay dhaleenna waa kuu xalaalaynay allatii gabdhihiyaan kuu xalaalaynay haajarna soo hijroodeen macaka adiga la jirkaaga duuna hayri lmuhaajiraat laakiin kuwan soo hijroon maya xalaal uma ahan wamra'atan haweenayan kuu xalaalaynay haweentoo mu'minatan oo mu'minad oo xaqa rumayday in wahabad hadday siido nafsaha nafsadeeda lilnebiyi nabiga in araada nebiyu waa hadduu nabigu doono an yastankixahaa an yastankixahaa inuu nikaaxsadoo guursado hadduu doono khaalisatan xaal ay gaar kuu tahayna ay nafteeda kuu hibaydo laka adiga ay gaarkuu tahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay qad calimnaa waan ogaanuu ilaah yidhi maladii kii faradna aan ku waajirinay calayhi mu'miniinta korkooda fii aswaajihim fii shaani aswaajihim ay fii xaqi aswaajihim xaasaskooda xaqooda wixii aan ku waajirinay iyo wamaa wa fii xaqi maa kii xaqiisa waxaan ku waajirinay malakad ay milkiday aymaanuhu midigyaalkooda likay laa yakuuna inuusan ahaan darteedan kuugu xalaalaynay calayka korkaaga xarajun cidhiiri wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman bilmu'miniina mu'miniintana u naxariis badan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu la khidaabayaa nebigiisa suuban salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahi wuxuu sheegay inuu u xalaaleeyey dumarkii uu nabigu guursaday ee meherkooda uu siiyey ujuurta la sheegaa waa meheryaalka meherka dumarka nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku guursadayna wuxuu ahaa laba-iyo toban uuqiyo iyo bar iyo bar marka halkii uuqiyadna waa afartan markaa afartan dirham shan boqol oo dirham ayuu nabigu meher u siiyey xaasaskiisa mid kastuu guursaday mid kasta oo u guursaday marka laga reebo umma xabiiba binti abi sufyaan ayada meherka waxaa ka baxshay nabiga sala allahu calay wasalam boqorkii najaashi oo afar boqol oo diinaaru siiyey waa aad u badan anti aad u badan wey ah, afar boqol oo diinaar ayuu siiyey marka meherkaas waxaa baxshay boqorkaas safiya binti xuyayna khaybar maxaabiistii laga soo helay ayaa nabiga nasiib uga soo aaday waa xoreeyay xorayntiiu meher uga dhigay de xorayntu iyadaa maal oo dhan ka fiican intaa xoreeyey xorayntu waa nacfi iyo waxtar weyn xorayntaasuu mehir uga dhigay saasuu ku guursaday juwayriya bint alxaaris almustanaqiya ayadana waxaa nasiib u helay haabit ibn qays ibn shamaas markaasuu kitaabeeyey kitaabay waxaa la idhaha addoonka inaad tidha intaasoo hantiya markaad ii keento xoraad xoolihii uu ku kitaabeeyaa nabigu ka dhexshoosiiyey sala allahu calay wasalam markay xor noqotayna waa guursada saasaa nabigu u guursada meherkaas marka fiiriya oo shanta boqol oo dirham ay dhici karto labaatan dinaar inay u dhiganto markaas oo tobankii dirham tobanka dirham hal dinaaru u dhikan tobanka dirham hal dinaaru ah marka nabiga sala allahu calay wasalam shan boqol oo dirham dinaar maaha oo dirham ayuu dumarkiisa uu guursanayey meher uga dhig gabdhaha uu dhalay raggii guursadana shashantaas boqolay ay siinaya meherkaasu markii la fiiriyo waktigaas ma badnayn ma badnayn meher aan badnayna yarow ah waktigaas marka la fiiriyo carabtu siday arkaayeen sidaas daraaddeeda cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wuxuu ka digi jiray meherka in aad loo qaaliyeeyo macnaheedu ma bannaana ma ah gabadha nafteeda iyadaa xor u ah khiyaarkana iyadaa leh wax ayadu ay dooratay waxaan ahayn cidnama saari karto umana diidi karto waxay tidhahdo intaas ii meher ah inuu laga barbariyo maahane qofna ma xukmi karto ayadaa khiyaarka gabadha laakiin sida khayrka badan waa in la yareeyo meherka sida khayrka badan waa in la yareeyo cumar wuxuu dhigi jiray laa tuqaaluu sadaqaati nnisaa laa tuqaalu sadaqin sadaaqan nisaa'i saasuu dhihi jira laa tuqaalu sadaaqa nisaa'i meherka dumarka quluwi ha ku samaynina ha ku fogaanina ha qaaliyaynine fa innahaa low kaanat makrumatan fi dunyaa wa taqwan cinda allah kaana wlaakum wa axaqakum bihaa muxamadun sala allahu calay wasalam meher oo qaali laga dhigo meher qaali laga dhigo haddii uu ahaa laha karaamo adduun ama uu ahaa laha taqwo ilaahay agtiisa oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay nebi moxameda sala allahu calay wasalam ugu horray laha dumarka inuu siiyo gabdhuhu dhalayna lagu guursado isagaa ugu horray laha ilaa yaa waayo gabadha la karaame eg waxa way faadima binti rasuulillah yaa la karaame eg eh? macnaha kuwii ka dambeeyey wax la karaamo lama ah soo ma jeedid hadday karaamo adduun ay ahaa laheed ama taqwo ilaahay agtiisa ay ahaa laheed kaana wlaakum wa axaqakum biha muxamadun sala allahu calayh wasalam maa asdaqa imra'atan min nisaa'ihi walaa usdiqat imra'atun min banaatihi akharu min inay cashara uqiyah uu yidhi cumar ibnu khadaab asaguna xaasaska uu guursaday mid ka mida ma siin laba iyo toban uuqiyadood iyo bar wax ka badan macnaha gabdhihii uu dhalayna laguma guursan wax ka badan wax ka mudan oo xaasaskii nabiga iyo gabdhuhuu dhalay ka fadli badanna maba jiraan ummaddanama cala alilaaq cala aliطlaaq maba jiraan wax ka fadli badan xataa saxaabada dhexdooda waxa weeyaan dumarkii kale laga heli maayo gabar ka fadli badan dumaraan ka hadlaya rakama hadla ma laga heli idan marka halkaas maxaa cad meherka qaali laga dhigaa karaamo adduunna maahan taqwana ma kaliya wuxuu keenaa inta meherku cuslaado in waxa weeyaan guurkuna yaraado ummadana marka guurku ku yaraado dadkii waa banu aadan waxaa ku dabeecaysan shahawaad guurkii markuu yaraado oo la gabadha maanta waxa weya boqol garaam ummaddan faqrigu la degtay soomaaliyeed boqol garaam xataa agtooda iyagu waa qaali boqol garaan hadda ka warran waa qaali iyadoo hanti ahaan marka la fiiriyo hanti weyn aysan ahayn haddana soomaalida marka la fiiriyo waa qaali nin ka waran laba boqol saddex boqol la ka waran oo garaa waxay noqonaydaa nin walbaa dib uu dego ah, ooya guur waa laga haray haddii guurku yaraadana zinada iyo qurunka iyo sharta iyo khudbasirada badanay saasa badanay mas-uuliyaddii o dhanbaa meesha ka baxay ah, dhowrsanaantiia baaba-ay weliba wax hariib ah waxa ah hadda arinta meherka in la qaaliyeeyo horta waa socota waxaa qariib oo ka liita istusus iyo been aa lagu dhex wadaa haddana anugu hadda weligay maarag laakiin nina ii sheegay nin daaliba ah kollayba aan isleeyahay been uma qasdaayo intaan ka aqaan wuxuu yidhi waxaa jiruu yidhi meher bug ah fojeri iyo mid ruma waxaa leeyuu laba bo saddex boqol oo garaamo dahab aduu iskaga dhawaac soddonaan kaa rabaa ogow saasaa jirtaa la ka hor beledka caadi weeyo waa ka dhacdaa wiil haddeer waxaan kugula nikaaxiyey saddex boqol oo boqol oo garaam oo dahab kaamiraha iyo waxa wey qaylada iyo sawaxanka laakin hoos waa soddon ka warrama laa xawla walaa quwata illa billah maxaa shar meeshaas ku jira waxa yidhi marka waa nin aad uga warqabo oo ka warqaba wuxuu yidhi markii dambe wadaadda waxay yidhahdeen inuu yidhi ogaada un hadhow hadday inta kuleeta ku dhegto saddex boqol tiraahdo cid ka fuji karta ma wixii wadaadku ku dhawaaqay ama waalidku markuu dhahayay sawajtuka xaqay u leedahay hoosan wax iskula ogayna ma socaydo saasaa la markii saas la yidhi aa soomaali makri ma daydee wuxuu yidhi waxa laba nikaaxa laga dhigali marka hoosa wuxuu luuq meeshaana ah hala gela waxaan kugula nikaaxiyey soddon garaamoo dahab markaasa wuxuu yidhi mimbarki meeshii mimbarka inaan la imaana waxaan kugula nikaaxiyey saddex boqol xataa wadaaddaa wax ka jira yidhi oo wadaadkii luuqa kula soo nikaaxiyey aa ah, xagga la fadhiisaa yidhi fiiri wadaadka wadaadkaas fiiriy wuxuu yidhi luuqaanu kula soo xidhaa nikaaxi runtaha waa soddon garam ama konton garam wixii markaas ay ku heshiiyeen midkii bugtahayo itus iyo imaqashiida ahaa ayuu mimbarka haddana la soo fadhiisana ka warran bukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi asmaa nabigeena suuban sala allahu calayh wasalama gabadha u timid markaasay tidhi yaa rasuul allah ina ina lii daratan islaana layla qaba ninku xaaskanuu leey fahal lii calaya junaaxun in tashabactu min zawjii hayra aladii yucdiinii ma ku dembaabaa xaaska kale haddaan u tuso ninku inuu wax wax isiiyo wax uusan isiin a wax uusan isiin xaaska kale haddaan u tuso inuu isiiyo ma ku dembaabaa nabigay weydiiday gabadhaas marka waxay tusaydaa waana siday saxaabadu ahaayeene waxa weeye waxa ay samaynayaan intaysan ku dhaqaaqinay sharciga iskaga miisaanayo ha waa dad wanaagsan dadkaas nabigu muxuu ku yidhi sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbe zuuri qofka iska muujinaya waxaan la siin wuxuu la mid yahay laba maro oo been abuura qof soo xirto haddee been abuur wax yaraa kuu filan laba go ka war haddaad labiskaaga o dhan been abuur uy almutashabbicu bimaa lam yucda kalaabisi laabisi thawbe zuurin qofka isku dherjiya waxaan la siin oo macnaha in la siiyey isku utusa dadka waxaan la siin laba maroo been abuur ah qof xirayo lamid hal been abuur aanaan jahanamo lagu galo iftiraaq waa dembiga dunuubta waa weyn ka mid laba go' oo been abuur wata gabadhaas marka meerka been abuurka ma yahay waxaan la siinaysa oo isku dherjimayo nafsu soo maa waxaa la mid a ah dumarka oo fiiri gabadhan saxaabiyadda way diida nabigu marka hore waa ka hare dumarka gabala waxaa lagu leeyahay sharwadayaal ah waxay samaynayaan aroosyada iyo meelaha la isku imaanaa oo ay dareemaydo xaaskii lala qabay inay imaanaydo ay dahab isku soo rareen ay dareemaydo kolley intaasoo kale inaysan iyadu lahayn madaxa iyo majahay dahab ka soo dhigay soo ma jeedid macnaha maxay rabtaa inay gabadhaan u fahanto ninka isiyey adigana kuma sii meeshaas maxaa ka dhalaa marka tii kale inay holacdo oo ay kulatigudatooda wariyaa qab maxaad dhinacaaga u gabanayda aakhira melihid miya waxay heblaaya ku raran tahay maxaa naga qaawiya innaga dab ay isku shida sharbadana gabar kasta oo dahab u soo xirata mid kale ha kugu aragto ayadoon lahayn waxay la mid tahay laba go oo been abuura gabar huwan saas ogaaw iska daayo waxaan been abuurka karaamo adduunna maahan taqwo aakhirana ma iska daaya been abuur meher aan lagugu siina oon lagugu nikaaxina sheegan mid aad qof kale tatusayda ha soo xiran wixii alla ku siiyey ku labiso iska daaya waxa been abuurka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha nebiyu nabigaano innaa annagu axlalna laka waan kuu xalaalaynay aswaajaka xaasaskaaga allati xaasaska aatayta aad siiday ujuurahunna meheryaalkooda wamaa dumarkiina waa kuu xalaalaynay malakad ay milkiday yamiinuka midigtaada mimaa dumarkii xaale ay yihiin afaa allaahu calayka ilaahay kaaga soo celiyey minalkufaari gaalada waa gabdhaha addoommada oo gaalada laga qaniimaystay wa banaati cammika adeerka gabdhuhu dhalayna waa kuu xalaalaynay wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhahay dhaleenna waa kuu xalaalaynay wa banaati khaalika abtiga gabdhuhu dhalayna waa kuu xalaalaynay wa banaati khaalaatika habaryaraha gabdhahay dhaleenna waa kuu xalaalaynay allatii gabdhihiiyaan kuu xalaalaynay haajarna soo hijroodeen maca kale jirkaaga dumarkii aan soo hijrood ee reer quraysheeda nabiga eedooyinkiis iyo habaryadiis dhaleen xalaal uma ahay nabiga xalaal uma ahayn xalaal oh. uma ahayn xalaal uma ahayn waa mraatan oo umuhani in adeertiisa waxay tiri aniga nabiga xalaal uma ahaynat sababtoo ah, aniga waxa weeyaan muhaajiraadkii kamid ma aanan ahayn ee dulaqaai iaan ka mid ahay saas darteed anugu xalaal uma ahaynat ah, nabiga adeer adeerkiisu waa i dhalay laakiin xalaal uma aanan ahayn marka hijradu waa karaamo gaara wey meeshaas wuxuu idhi xaafidku marka diinteenna wasadiyadeeday ku tuse qolada wuxuu yidhi kiristaanka gabar aan ka tirsan ilaa toddoba oday ma guursadaan gabadha markay isguursadaan waa inay toddoba oday kala tirsadaan ugu yaraan yahuuddana gabadhau adeerka u yaho walaalkiis inuu iska guursada hatuu adeerka u yaho walaalkiis dala walaashiis gabadhay dhasho habaryar habar waxa weya abtiga u yahu iska guursaa waa everyone ilaahi weynaa subxaana wa tacaala diintan mid wasadiyahu ka dhiga marka toddoba odayna haddee waa fogta waxa weeyaan haddee adeer iyo abti gabadhaad u ahayd inaad guursataana waa fadeexo iyo foolxun ilaahay waa xarimay taas marka meel dhexuu ilaahay ka dhigay wa amraatan haweenayna waan kuu xalaalaynay haweento mu'minatan mu'minaad ah in wahabad hadday siido nafsaa nafsadeeda linabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam in araada nebiyu nabigu hadduu doono an yastankixa inuu nikaaxsado guursado khaalisatan laka xaalo ay tahay mid gaar ah min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay waxaa kaloo nabiga gaar u ah oo ilaahay u xalaaleeyey gabar mu'minada hadday nabiga u timaado oy tiraa naftaydaan kuu hibeeyey xalaalay u tahay biduuni waliyin walaa shuhuudin walaa mahri ay xalaal u tahay waa aqbala keliya uga xihanta bis ah. hadday gabar mu'minada u timaado oo ay tiraa naftaydan kuu hibeeyey waa aqbalay uga xihanta bis waa aqbalay hadduu yiraa waa xaaskiisii ah, min gayri weliyin walaa shuhuudin walaa mahrin ah, weli uma baahna mehir uma baahna markhaatina uma baahna nabigayna gaar u tahay khaalisatan min duuni mumin mu'miniinta kale haddii ninta gabar u timaad ay tira naftaydan kuu hibeeyey hadduu asaga ay isguursanayaan hadda waa masalo kale meherkeedu u sheega weligeedii waa inuu ku xigo markhaatid waa inay joogto weligeedii waa inuu ku nikaaxiyo markhaati waa inuu joogo ah, laakiin waa aqbalay sidaas xalaal isugu noqon maayaan naska aayadda bal hadduu yidhaa waa ii xalaalna islaamka waa ka baxay qofkaas aayad qur-aan u beeni khaalisatan laku beeni ah, lafdiga aayaddu beeni تيرا وي حرام هل شيء حبي بعضه او غبره من لو نكاحي مهرنا لما شيء لكن ولد يا نكاحي مرقاتي قالكم هو تاغيه واح مهر الله نص هذا القاضي نكاحه وان صحيه وانا نسك قرانك لا تناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضه ما او تفرض لهن فريضه ولا شيء غبر حدا نكاح ستان واح مهرنا على ان شيء وانك حسميده laakiin meherkii saddexu ku sugnaana duu markii la nikaaxiya intaysan istaaban uu meher sheego iyaduna ku waafaqdo khalaas haddii qaadigu sheegana waa ku waajibay haddii kaluu iskaga galmoodana waxa weyan markaasa mahrulmithliyaa ku waajibay gabdhaha iyadoo kalea ee ku oqoonta ku quruxda gabarnimada kala mid ah beledkay joogto joogta iyo miyi meeshay joogto qaraabadeeda gabdhahaas meherka la siiyoo kale u waajibaya markaas nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo kayrkiis gabara u timi markaasay ku tiri rasuulka allow naftaydaan kuu hibeeyey nabigu waa fiiriyey wuxuu go-aansaday inuusan aqbalin cabaar hadday taagneedaa nin saxaabiya yidhi rasuulka allah daadan adigu danayhayn aniga isi gabadhuna weli ma lahayn weli khaasa ma lahayn weliga caamkana rasuulka sala allahu alay waslm sida bukhaari baabka ugu qorayba Ah, fasuldaanu weliyun man laa weliya lahu bukhaari saasuu leeyay nabiga u ahaa weli ah, markaasaa nabigu yidhahaye meherxaad haydaa macawistaydaan hayaa huy macawistaas aan duubsanahay aan hayaa nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi macawista haddaad adigu siido ayada adaa macawis la-aan noqonaa ee wax kale sheeg wax kale maayo ee gabadha igu ninkaah markaasuu nabigu yidhi waa soo raadi waa waayo mahay nabi nabigu wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiid xataa faraati biraba allah ka dhige wax soo raadi halkaasna muxuu kutusaa meherka wax yar xataa waa laga dhigi karaa meel la yidhaahdo waxaas waa yaryaho meher ma noqon karo lama arko hadduu wuxuu xooladayo wax la gadi karo suuqa inta la geeya la gadi karo biyo meher duraba wax yar baa noqon hayla faraati biraxi u jooga waa dhaqaajiyay baas intuu mari lahayu soo maray faraati biraanu waa soo waayin wax hantiyaan ma hayo qur-aan maxaa taqaan suurad heblaan aqaanoo suurad heblaan aqaanaa qur-aankaas aad taqaanaan kugula macnaha bar suuradahaas bar zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aani ku yidhi bukhaari muslim oo wariyey eh, anas ibnu sheegay xadiiskaas gabar uu dhalayaana la joogta markaasay tiri xishood yara ka inta usoo istaagto leedahay nafteydan kuu ibe markaasuu ku yidhi anas ibn malik hiya khayrun minka raqibat fi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayada eh. hiya khayrun minki wuxuu yidhi ayada kaa khayr badne ayada kaa khayr badne nabigay jeclaatay khayrkaas iyo diinkaasay la darsay ah, ayada kaa khayr badne saasuu ku yidhi waana saas waxa weeyaan waa xaqiiqo gabadhii nabiga nafteeda u hibayday inay qof khayr badan oo wax fahmayda ay ahayd oo sharta iyo khayrka kala fahmayda ilaa wuxuu yidhi subxaana qad calimnaa waan ogaanay ma ladii faradna aan ku waajibinay calayhi mu'miniinta korkooda mu'miniinta gabar naftooda u hibaydo xalaal u noqon maydo biduuni mahli qad calimnaa waan ogaanayuu ilaah yidhi ma ladii faradna aan ku waajibinay calayhim mu'miniinta korkooda fii aswaajihim xaasaskooda ay fii xaqi aswaajihim xaasaskooda xaqooda iyo wamaa wa fii xaqi maakii xaqiisa malakan ay milkiday aymaanhu midigyaalkooda mu'miniinta ayaga hadday guursanayaan ilaah wuxuu yidhi wixii aan ku waajibinay waa ogn maxay ahayd wixii alla ku waajibiyey xaafidka fiiriya wuxuu yidhi qaala ubay bnu kacab wa mujaahid waalxasan wa qataada wabnu jariir intaasoo dhan waxay yidhahdeen shayga ilaahay markii muumin uu guursana uu ku waajibiyey fii qowlihi qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim ay min xasrihim fii arbacin niswatin waa in afar dumara lagu koobo oo uusan ninka muuminkaa afar ka badsan karin waa koow xaraa'ira oo xor ah iyo wamaa shaa-uu min alimaai intay doonaano addooma wixii uu milkiyo addoona waa u ninka koow washtiraadi lweliyi iyo weli inuu lagama maarmaan yaho shardi ee gabadhii weli la-aan xalaal u noqoyn ninka walmahri mehri inuu waajib yaho meher la-aan aysan noqoyn washuhuudi calayhi iyo markhaatiyaalka markhaati kaca ah. wahum dadkaa saas lagu waajibay alummatu waa ummadda nabiga sala allahu calay wasalam waqad rakhasnaa laka adiga waan ku waqad rakhasnaa laka adiga waan ku ruqsaynay fi dalika weli lagaama rabo shuhuud lagaama rabo meherna lagaama rabo ilaahayaa kala duway nabiga nikaaxiisa iyo dadka kale nikaaxooda qofka yidhaha waa isku mid waa ahludalaal wey ahlu dalaal wey ilaahaa kala duway masaladaas ah. waxaa muhiim ah laakiin inaad ku baraarugto waxaa la yidhi weli waa lagama maarmaan weligama mid foojary oo gacanku samaysaa ah. midka walweyn fadhiya miya aandhay wilaayadii ma ii dhiibat yaa u dhiiba qofka horta xuu u dhiibaa wixii asaga loo dhiibay soo maaha gabadha wilaayada mayadaa haysata masem haysato ya weligiin kitaabada ku aragteen gabadha weligeedu waa nafteeda kitaabkaa dhiga weligii ma aragteen kitaab dhigay gabadha weligeedu waa iyada ma dhigan kutub axaadiista nabiga waxaa ku sugan gabadha weligeedaaba weligeesuna waa weli qaraaba ah hadduusan nikaaxinna ma xirmaydo saasaa ku sugan أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل gabar kastoo guursata weligeedii iyada loo idaafay waa weli gaar oo qaraaba saas daraaddeeda muxuu yidhi gabar kastoo guursata weligii la-aantiis guurku waa baatil waa baatil waa baatil sidaas daraaddeeda ibnu jariir tacbiirkiisa cajaa'ib laa fiiri ilaahi weyna markuu leeyahay wuxuu idhi qad calimnaa maa faradnaa calayhim macnaheedu waxay tahay yuu yidhi wahuwa annaa faradnaa calayhim waxaan ku waajibinnay annahu laa yaxilu lahum caqdu nikaax calaa xuratin muslimatin ninka xalaal uma ahan gabar xor ahoo muslimada inuu guursado ilaa biweliyin casabatin weli casaba maaha fiiri maaha weli soo jeri weli casaba ah. ah wa shuhuudin cuduulin iyo markhaatiyaal cadaalad been abuur kaliya oo aan forgery markhaati laga dhigaa waxaan beenbeenta soo ma jeedo midha laba markhaati keeno maandhow laba markhaati meherkii isku murmo labadan waa xaday waa la weynaan geeyey boqol dollaran kusoo nikaxsan markaasa la iyadoon laba kuno markaasaan markhaatiyaalkii keen hadda maalin dhow masaajidka gudihiisa waa laba markhaati laba markhaati keen markaasu labadana ii marqaati ayagaa ila ogaa markaasaan inta wada meel xaggaa fariisi mid midna xaggaa fariisi waxaan la ii kala ilaaliyo yaysan wax isku sheegin ninkii gabar la xaday raacay faasiq weeye daacad maha bis midaan u yeehay asagian warsada haye halka ad geyday weyn haye saacaddu meeqay ahayd duhurkii bis midaan usoo yeehay maxaad markhaati ka ta gabadhaan inay ahayd gabadha ninkaa lagu xidhay markhaati ka ta la maaqan u malayna maxaa la yidhaha magaceed dhinac ayaa la yidhaha maaqan wejigeeda miyaad tiqin awel miyaad tiqiina maya haye halkaa la geey waa la wey meeqa saacay markii la xidhaayo subaxdii hal saac markaasaa fariso kii kale usoo yeera maasaani haye gabadhan markhaati maad tahay ninkan in lagu nikaaxiyey waa u malaynaa gabadhan ayada miyaa taqaan wejigeeda maya in ayaheedana maya halkaa la geeyey ceelqalow hadde waa ilaahay wejiga ceelqalow markaasaa saacadduna goormay ahayd bacd alcishi ka warrama waa waxaas mhm. waxaas soo jiri meelba ilaa lama geey ilaa meelba lama laa ilaaha ila allah muxamad rasuul waana marar kastay dhacda nin wax laga sheekay karo wax dhacay wax laga sheekay kara maa wax la suuray kara ma foojari ma qofba loo geyma markay un calooshu buuxsantaa inta hoos loo heshiiyaa laleeyahay anidaan ma meela la geey markaasaa hadhowna fiiri dadku xaafadadaan damiir lahayna jira gabal isku nikaaxiyeen aabbayaal aan damiir lahayn jira markaasay sidiyay guri ku geynayeen hadda weligood xataa beenbeen uma tegin markaasay toban iskaga dhalayaan ka war inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi war waxaas ilahay ha looga cabsado waxaasu diin ilaahay maahan markaasaa wadaadna u dooda waa horta xoogaa qalada ku jiro laakiin xoogaa caqdigu waa ansaxa weeyaba xaabi jire a ansaxa ansaansaa dad oo fajare ah, oo beenaalayaal oo kadaabiin weeye waxaan meesha dhan riwaayadda jirayaa allah mustacaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi likay laa yakuuna inuusan ahaanin daraaddeed ayaan kuugu xalaalaynay axlalnaa lagu tacallujinaa likay laa yakuuna inuusan ahaanin daraaddeed calayka korkaaga xarajun ciriiri wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan allah subxana wa tacala aclam sala allah wslam